rabi adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lowhaa barbardhac iyo badin baafin kale lowhaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada beratankee bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kulawacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho qosol wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa sabti weyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay sideedlabaatanka oktoobar sanadku waa labadakunsadeylabaatanka barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona kulanka ugu xiisaha badan jira waana kulanka elcalaasico kulanka waxa weeyaan aadka loo hadalhayo kooxda kubadda cagta real madrid iyo baalsha ayaa wada ciyaari doona barcelona ayaa soo dhoweyn doonta kooxda kubadda cagta real madrid haddaba waxaynu eegi doonaa wararka farxadda waa kooxda kubadda cagta barcelona ama taageerayaasha kooxda kubadda cagta barsha sidoo kale real madrid waxaynu eegi doonaa xidigaha u soo laabanaya iyo barcelona sidoo kale waxaynu eegi doonaa saadaalinta ugu badan ayaa la saadaalinaya oo kulanka guul gaari doonta galabka ay wada ciyaari doonaan barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta real madrid shanta galabnimo qadar shan iyo toban daqiiqa sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa horyaalka brmeliga kulanka ugu soo horeeya waa labada duurnimo qadar soddon ah kooxda kubadda cagta chelsea stanford bridge ay kusoo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta brentford waa kulan xiise badan sidoo kale ganars iyaguna waxay doonayaan in kulanka ay badiyaan oo ay garoonkooda ku qaabiliyaan kooxda kubadda cagta sheffield united newcastle united iyaguna waxaa weeyaan caawa ah waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta wolfis sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulmada kale jira sida kooxda kubadda cagta bayer mulig iyaguna way ciyaarayaan kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta sboris ayaa laga yaabaya sanadkan bostaguglo iyo kooxdiisii waxaweeyaan sanadkan waqhti qurux badan iyo weliba maalmo qurux badan ayay qaadanayaan hogaankii horyaalka brimier liigana waa ay sii dheereyseen kooxda kubadda cagta tottenham laba gool iyo hal ayna ku garaaceen kooxda kubadda cagta crystal palace kulanka xigana waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta chelsea suuqa kaliibsiga aynu eegi doonaah dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii iyo ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waa hagaag dhegeystayaal haddii aynu ku bilaabno barnaamijkeenii ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaynu ku bilaabeynaa kulankii xalay la ciyaaray sboris ayaa sanadkan laga yaabayahay iyagoo markaa dabcan guul muhiim ah ka gaaray kooxda kubadda cagta crystal balas haddaba kooxda kubadda cagta mancity sidoo kale kooxda cagta liverpool iyo arsenal sanadkan way yaabayihiin iyagoo markaasi dabcan xalay rajeynayay in kooxda cagta crystal balas ay dhibco kulmin karayaan ama sboris ay dhibco kulmin karayaan kooxda cagta crystal balas laakiin sidaasi ay tahayna sports iyo waliba tababaraha kooxda kubadda cagta tah bosba ninka lagu magacaabo angebosde googlu waxaa weyaan aad yad ayaa loo ammaanaya oo sanadkan waa sanadkiisii ugu quruxda badnaa markii la eego waana tababarihii ugu horeeyay taariikhda isagoo dabcan ku cusub horyaalka brmeliga isagoo dabcan horyaalka brmeliga ku cusub sidaas ay tahayna waxaa weyaan eh, toban kulan sideed kulan ka mid ah badiya horyaalka brmeliga lix iyo labaatan dhibcoodna ka hela waana tababarihii ugu horeeyey markaynu eegnana sanadkan kooxda kubadda cagta tottenham waa mm, kooxda ugu khatarta badan ama kooxda ugu fiican horyaalka wadanka waxa weyaan horyaalka wadanka ingiriiska markaynu eegno laba gool iyo hal ay ku garaaceen iyagoo kulankii ugu dambeeyena markaa dabcan ay wacdareeyeen waxaa aada iyo aad loo ammaanaya ciyaaryahaanada sida son richardson iyo waliba ninka lagu magacaabo madison markaynu eegno xil ciyaareedkan laba kooxood ayaa jira oo abitin ah waana kooxda kubadda cagta ganars weliba kooxda kubadda cagta sbors sbors xil ciyaareedkan horyaalka bermeliga crystal balas ayay garaaceen fulham ayay laba gool laba gool ku garaaceen liverpool oo ah koox inabaanan caadayan ayay garaaceen laba gool hal waxay dhibco ka qaateen ganars waxay sheffield united laba iyo hal kaga badiyeen waxay shan gooli labo ku garaaceen kooxda kubadda cagta barley waxay garaaceen kooxda kubadda cagta ma united oo markii la eego kulmada loo yaqaano ama kulmada bigsigiska loo yaqaano ama kooxaha bigsigiska ah waxa weeyaan ma united dhibce ka qaateen arsenal dhibcay ka qaateen sidoo kale tana kooxda kubada cagta liverpoolna saddex dhibcood ayayba ka qaateenba taa oo ka dhigan sanadkan in sboris waxa weeyaan horyaalka brmeliga ay ku qaaday karayaan si shooga ama si markaa dabcan inabaanan caadiyahayn markan waagana waxaay barbaro la galeen brenford xil ciyaareedka bilowgiisii marka tan iyo sideed iyo waa saddex iyo tobanka agost weeyaan ilaa hadda kooxda kubada cagta sporis lama garaacin oo waxa weyaan inta badan way guuleysanayeen xil ciyaareedkan toban kulan horyaalka bermer leaga ay markaa dabcan ay ciyaareen tobankaasi kulan sideed ka mid ah ay badiyeen laba jeer ay barbadhac galeen labaiyo labaatan gool ayay dhaliyeen halka keliya laga dhaliyay sagaal gool waana saddexiyo toban gool ay haystaan markii la kala jaro goolasha ay dhaliyeen iyo weliba goolasha laga dhaliyay markaynu eegno eh, xilli ciyaareedkan aad iyo aad waxaa u wacdareynaya ciyaaryahanka lagu magacaabo son haddaba isagu waxa weyaan xilli ciyaareedkan waxauu ka mid yahay ciyaaryahanada eh, loos hadaalinayo inay ku guuleysan karayaan koobta gooldhalinta ama koobta dahabka horyaalka wadanka ingiriiska haddaba markaynu eegno xil ciyaareedkan horyaalka bermeliga toban kulan uu kusoo bilowday ninka lagu magacaabo hominson tobankaasi kulan sideed gool ayuu dhaliyey hal goolna caawin ayuu marka ciyaaryahankaasi inaba sidoo kaleetana waxaa aada loo ammaanaya ciiryaanka lagu magacaabo madison sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo richelson sidoo kaleetana waxaa laleeyahay dabcan waxaaba usoo laabtaba ciiryaankii aadka u khatarta badnaa ninka lagu magacaabo benticor benticor ayaa waayadanba dhaawac ku maqnaa isagoo dabcan muddo aan noo ciyaarin kooxda kubadda cagta sporis waxaa ugu dambeysay kow iyo febraayo xilli ciyaareedkii hore markaasi oo kooxda kubadda cagta tamosba afar gool iyo hal lagu garaacay kooxda kubadda cagta la city ay garaaceen markaasina isagu waxaweyaan dhaawac ayaa looga saaray kulankaasi laster iyo weliba sporis kulankii ay wada ciyaarayeen muddo ayuu maqnaa laakiin dambeetii eh, garoomada ayuu kusoo laabtay xalay ayaa dabcan la keenay oo sagaashan daqiiqo bedel lagu soo geliyey haddaba bosdogogl ayaa ka hadlay xil ciyaareedkan horyaalka brmelig wuxuu leeyahay sanadkan waa sanad noo qiimo badan laakiin wuxuu leeyahay weli waxaa jooga halkan beb guardiola oo ah tababaraha ugu dambeeyey ama shantii sana ugu dambeysay ama todobadii sana ugu dambeysay ama lixdii sana ugu dambeysay shan ka ah ku guuleysanay saddexdii jeer ugu dambeysana ku guuleysanayay aan labadii jeer ugu dambeysana ku guuleysanayay wuxuu leeyahay beeb iyo weliba ninka lagu magacaabo yordan waa tababarayaal aad u khatar badan meekal arteta waa tababarayaal aad u khatar badan marka wuxuu leeyahay weli horyaalka ma dhawo uu leeyahay laakiin sidaas ay tahayna waxaan aad iyo aad u amaanaya uu leeyahay ciyaaryahanadeyda sida ciyaaryahanada eh, marka weerarka sida madison iyo ninka lagu magacaabo rigelson iyo madison iyo ninka lagu magacaabo colfeskey sidoo kale wuxuu ammaanaya ciyaaryahanadiisa difacyada sida ciyaaryahanka lagu magacaabo pedro barow crista romero iyo ninka la yiraahdo vandevan sidoo kaleet wuxuu amaanayaa golhayihiisa fikario lagu magacaabo marka fikario xilciyaareedkan waa golhayaha ugu khatarta badan waana golhayaha ugu fiican xilciyaareedkan horyaalka brmeliga marka sporis waxa weyaan innaba caadi maaha kulanka soo socdana waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta jelsia marka jelsia iyo weliba sporis kulanka toddobaadka xiga ayay wada ciyaari doonaan marka sanadkan lix iyo ay leedahay tutham toban kulanna way ciyaareen kooxda kusoo xigta waa macity iyo weliba arsenal marka shan dhibcood ayay kaga hogaaminayaan waa lix iyo labaatan dhibcood ay leeyihiin marka sports inaba caadi maaha tottenham waxaweyaan sanadkan dabyar ma shidayaan marka koley waynu arki doonaa sanadkan haddii ay ku guuleysan karayaan horyaalka bermeliga kayn waxa weyaan isaga ayaa mucjiso ku ahaa kooxda kubadda cagta tottenham hotspur sababta tahay iyagoo marka kayn ay haysteen laakiin sidaa way sameyn waayeen eh, dhammaan xilli ciyaareedyadii uu joogay kayn laakiin sidaas ay tahay labadu kala nasteen oo tottenham iyo weliba kaynba marka sanadkan marison oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta tottenham hotspur aada iyo aad ayaa loo ammaanaya kooxda kubadda cagta real madrid iyo weliba kooxda kubadda cagta barsha ayaa wada ciyaari doona kula keel classico oo galabnimo qadar shan iyo toban daqiiqa laakiin waxyaabaha mucjisada ayaa waxay tahay in kooxda kubadda cagta jaruna oo ah koox xil ciyaareedka rwacdareyneysa ay hogaankii horyaalka wadanka sbain ay gacanta ku heyso haddaba jaruna waxa weyaan xalay waxay garaacday kooxda kubadda cagta selta vigo hal gooli waxba iyadoona kooxda kubadda cagta jaruna hadda hogaanka horyaalka ay gacanta ku heyso oo sanadkan sanad mucjiso u yahay jaruna sababtay tahay kooiyo toban kulan oo ay ciyaareen horyaalka wadanka spain sagaal kamid ah ayay guul gaareen hal jeer ay barbadhac galeen hal jeerna waa la waana kooxda xilli ciyaareedkan goolasha ugu badan dhalisay waana shan gool horyaalka ayay dhaliyeen saddex gool ayaa laga dhaliyay marka hogaanka horyaalka ayayba gacanta ku hayaanba marka barcelona iyo waxaa leeyahay real madrid idinkii isku mashquula laakiin sidaas ay tahana jeeruna way shaqaysanayaan marka kulanka xiisaha badan markaynu eegno barsha weliba real madrid waa laba kulan aadaeed u khatar badan labadan kooxood waa laba kooxood taariikhda waxa weyaan markii la eego adduunyada waxaa jira kulamo xiiso badan derbiye ayaa jira sida derbiga weyn manchester derbiga weyn liverpool iyo marasadka everton derbiyada london derbiga oo kaleeto waxaa weya chelsea markay wada ciyaarayaan spors iyo arsenal iyo markay wada ciyaarayaan sidoo kaleeto milan derbi milan ayaa jira marka derbiyadu way badan yihiin oo dortmund iyo waxaa weyaan iyo bayer murg markay wada ciyaarayaan oo kale laakiin sidaas ay real madrid iyo barcelona waa taariikh waxaa leeyahay waa kulanka aadka loo jecel yahay waana kulanka ugu qiimaha badan markii la eego kulmada marka baarsha iyo weliba madrid caawa wada ciyaari doonaan inkastoo waxa weye labadan ciyaaryahaan labadan kooxood baa ciyaaryahaan muhiim ay lumiyeen sanadadii ugu dambeysay miisi waxa weyaan isagu muddo ayuu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta baarsha halka ronaldo muddo ka tirsanaa karim bezema sergio ramos kulmadan ay qurxin jireen laakiin sidaas ay tahayna weli waxaa weyaan kulanka ilclassico isma bedelin ilclassico waa ilclassico weyaan real madrid waa real madrid barshana waa barcelona mar weliba labadan kooxood waa labada kooxood horyaalka sbain ugu awooda badan waxaa real madrid ayaa ah kooxda ugu badan horyaalka guuleysta taariikhda halka baarsha iyaguna waxaa haystaan ay yihiin kooxda labaad marka sanadkan markii la eego horyaalka wadanka sbain waa isku hayaan oo sanadkan baarsha iyo weliba madrid waa isku hayaan waxaa jira eh, labada kooxoodba waxa weyaan waxay haystaan laba macalin aadaad u qiimo badan carlo angeloti tababaraha kooxda kubadda cagta marengeyska shafi hernandes tababaraha kooxda kubadda cagta baarsha waa macalin aada u khatar badan waxa weeye ninka lagu magacaabo julian laborto waa hogaamiyaha ama gudoomiyaha kooxda kubadda cagta barcelona halka ninka lagu magacaabo florentino beres uu yahay ninka dee waa ka maamulaha guud ama agaasimaha guud kooxda kubadda cagta marengeyska labadan kooxood ciyaaryaano muhiim ayaa ka dhaawacan sida real madrid oo kale dani kalfahal ninka lagu magacaabo dani ninka lagu magacaabo sibayos ayaa ka dhaawacnaan doona waa ninka lagu magacaabo dani sibayos weyaan kalfahal waa uu joogaa militawi ardagular iyo tubad katuwa dhammaan ciyaaryahanadaasi way seegi doonaan kooxda kubadda cagta real madrid kulanka caawa halkaas ninka lagu magacaabo sergio roberto jolis konde ciyaaryahanadaasna iyaguna aysan ciyaari doonin barcelona war farxadle ayaa usoo baxaya bedeli iyo roberto lewanduski kulankaasi waxaa laleeyahay waa way diyaar weeyaan isagoo markaa dabcan laleeyahay kulanka kulankan waa waa caawo galabka waa macquul weyaan inkastoo laleeyahay halis lama gelin doono ninka lagu magacaabo Eh, ciyaaryahanka aada ku khatarta badan robert alowan dewskey haddaba jow falakis torres weliba halemina yamaal ayaa lagu soo bilaabi doonaa shaxdan gafi weliba ninka lagu magacaabo romeo ikay gundogan waa niweyn markaa kulmada big gamekana garanaya ninka lagu magacaabo baldi christenson aruqow jawaw kanselow iyo ted stergan mar kulankan eh, waxaa aad ya loo eegayaa ama loo fiirinaya ciyaaryahaanada daadayar sida ninka lagu magacaabo lemina yamaal oo ah ciyaaryahaan xilli ciyaareedkan ka wacdareynaya kooxda kubadda cagta barsha iyo weliba ninka lagu magacaabo juudi billigham inkastoo aysan isku mid ahayn oo juudi billigham uu yahay ciyaaryaanka xilli ciyaareedkan waxa weeyaan gooldhalinta wadanka sbein hogaaminaya isagoo xilli ciyaareedkan labaiyo kulan u ciyaaray kooxda kubadda cagta marengeyska ko gool uu dheliy saddex goolna caawin uu sameeyey sidoo kaleetan xilli ciyaareedkan noqday ciyaaryaankii ugu horreeyay taariikhda madrid saddex kulan ee saxiixiga champions league shabaqa soo taabta isagoo xil ciyaareedka saddex kulan ciyaaray champions leaga saddex goolna uu dhaliyay marka juudi waa la eegaya isagana markii ugu horeysay taariikhda ayuu safan doonaa maadaama ciyaaryahankan uu ka cusub yahay sidoo kaleeto ciyaaryahanada sida fenicia jie rodrigo waa ciyaaryahanada ugu muhiimsan toni cruz jomeni ninka lagu magacaabo federigo falfardi ninka kale ninka lagu magacaabo kamafinka david alaba antar rodriger dani carfahal iyo keba waa shaxda macquulka kulanka ku ciyaari doono tobabare kahalow angelotti haddaba saaxiibada qiimaha badan ayaynu eegeynaaoo fursada siin doonaa leelanka idaacadda kulmiye ayay soo wici karayaan kulankaana waynu isla falanqayn doona yaase guuleysan barcelona iyagoo gurigooda jooga miyay garaaci doonaan ama real madrid iyagoo awey ay garaaci doonaan laakiin barcelona waxa weyaan waayadanba iyagoo garoonkooda ku sugan guul ma aysan ka gaarin kooxda kubadda cagta ee real madrid markaynu eegno Eh, laakiin xilli ciyaareedkii hore ayay ka badiyeen oo garoonkooda eh, sagaal iyo tobankii march labada kun ko labada kun eh, saddex labaatanka xil ciyaareedkan weeyaan kuwii labaa gool iyo hal ayaa lagu garaacay laakiin sidaasi ay tahayna labada kulanba xil ciyaareedkii hore labadaba labada dhibcood way kala qaateen mar real madrid ayaa markaa dabcan badisay oo markii la eego marna barcelona ayaa markaas badisay marka sanadkan waynu eegi doonaa haddii kooxda kubadda cagta marengeyska iyaguna ay guul gaari doonaan saaxiibada eleenka soo wacayayna fursi doonaa markan dhegeystayaal markan saaxiibada aynu eegeynay barnaamijka waa kaanala falanqeynaya bal saaxiibada ugu soo qabanaya muxudiin gariga soo dhawa saaxib soo dhawo farsamayaqaanka eh, inta ku taa caalamiga eh, kulmiy weliba qaabka isboortiga dhammaantiin waxaad leehay maalin wanaagsan eh, runtii waxaa la ciyaari doonaa kulanka ugu fiican runtii kamaldaariga waxaana ciyaari doona runtii kooxda barcelona iyo real madrid barcelona waxaa la leeyahay xilli ciyaareedkan runtii kulmadii lasoo dhaafay Eh, waa imbitin oo weli laliig lagama badan halka real madrid leeyahay waa naadiga ugu daafac fiican oo keliya waxaa laga eliyay todoba gool marka waxaa moodaa eh, kulanka xamaasidiisa wato inuu yahay ka hor intaan la ciyaaran eh, weliba xataa waxaa leeyahay waa markii ugu horreeyay oo runtii benzima oo ciyaari doonin kooxdan runtii warfels ciyaari doontaa sababta waxaa la soconaa xil ciyaareedkan judy blisham runtii in wax badan inuu kusoo kordhiyay kooxda real madrid xitaa waxaa laleeyahay eh, waa ninka ugu goolasha badan laliga marka waxaa moodaa eh, kooxa labadan kooxood runtii galabtii intaan la gaarin ka hor eh, majaladaha calanka runtii iyagaa qabsada waxaan is leeyahay kulankaan runtii waa kulan aada u weyn weliba xataa waxaa leeyahay macali shaafi naadigan runtii wuxuu u qabtay wax fiican intuu joogay marka la fiiriyna kalaasikada runtii waxaa moodaa markii lagu ciyaaray cabdirashiidow garoonka kamnu inay real madrid wax badan ay wanaagsan taha sababtoo ah afartii kulan ugu dambeeyay saddex kamid saddex kulan kamida ah real madrid runtii way kusoo badaysa waxaa moodaa marka kulankan waxyaabaha xamaasada laleeyahay runtii aad in runtii wanaagsana doona xitaa waxaa leeyahay labadana intay isku mirsansan yihiin jarona runtii laliigahes sababto waxaa moodaa hadii kulankan galabta barbacda runtii manchester oo ka dhacay ama barcelona ee badiso laliiga waxaa sii hogaami doona jarona runtii waxaa moodaa marka kulanka markii u soo laabto waa kulan adag xitaa waxaa aada loo ammaana jiri jude brigham sababtoo marka la laiskugu daro eh, kooxda barcelona qadkada dhexe caawin walaa goolal saddex iyo toban gool kulugyihiin halka keligiis afar toban gool oo kulugla marka waxaa runtii la eegi doona fisin eh, jool galabta iyo aruuq waxyaaba kala qabsan doona sababto majalada qaar waxay soo sheegayaan eh, in jo cancela runtii la ciyaarsiin doono booska dhexe halka aruuqa loo marka isku soo duubduub kulankan waa runtii kulan aada u weyn waxaana isleeyahay runtii real madrid oo awey in laba gool iyo gool runtii ay ku badin kartaa raja cabdishiidu marka waxyaaba badanna waa iska jiraan marka soo eegan kulankan chelsea iyo brentfordna runtii macalinkan chelsea leeli wuu hadlay wuxuu leeyahay mar walba garoonka inaan ku ceerano fursad haddii aan waa inay ka faaidaysanaato isna wuxuu ula jeedaa labadii gool arsenal ay ka dhaliyen way ilaasho waayeen runtii waxaa moodaana galabta runtii chelsea waa isleeyahay guulga garasnataas runtii brentfordna idag waxay doonaysaa saddexdii kun ugu horreeyey goraankaasi booqato naadiga ugu horreya kubadiya noqon doonta aad galabta badayso marka galabtana waxaa is leeyahay ganti eh, guul way gaari kartaa kooxo kale iska jar laakiin dhegeystayaal falanqeyn iga balqan fiicanaa runtii doonaya inay kulanka raasi ka hadlaan iga jaaniska marka maclimuhu aad ku salaama waxdiyaad geliga waa kaga mahad celinaya saaxiib sida quruxda barnaamijka kaga qayb qaadatay marka dee waa ka waa ka aad iyo gaadarisna way ciyaari doontaay oo dabcan iyadoona kooxda kubadda cagta arsenal ay isha hayso in spolis ay markaa dhibco qaateen ay badiyeen marka waxay doonayaan iyaguna inay bareshar saaraan sheffield united ay la ciyaari doonaan iyagoo markaa dabcan ganars waxaa weya laakiin thomas bate iyo weliba gabriel jesus labada ciyaaryahaanba maqnaani doonaan oo laleeyahay dhaawac ayaa galay eh, arsenal iyagu waxa weyaan weli waxa weyaan iyagu koox kaleeto waa bitina xilli ciyaareedkan horyaalka bermeliga laba kooxd ayaa jira waana arsenal iyo weliba koox kubadda boris sanadkan david raya zinshekow ninka lagu magacaabo gabriel saliba iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo ben white ninka lagu magaca barais iyo gorgino iyo odigad matineli inkatia iyo bukaisaka ayaa kulanka lagu soo bilaabi doonaa saaxiibada kaleeta ayaynu siin doonaa ee barnaamijka qayb qaadanaya oo nala falaqeynaya kulanka el clasico iyo weliba kulamada kale soo dhawo dhegeyste halo soo dhawo waa dhawahay cabdirashiid adiga dhammaan dhegeystayaasha waxaa leeyahay door wanaagsan aad iyo aad saaxib sare door wanaagsan soo dhawo waa dhawahay eh, xamaarab waa runtii mm. waxaa maanta la ciyaaraa kulanka ugu weyn dunida ee eh, kubadda cagta ee la yidhaahdo el clasico barcelona iyo real madrid eh, waa laba koox oo la liiga aad iyo aad u shido waa laba koox oo saameyn kule kubadda cagta markay ciyaarayaan kulanka inkastoo ciyaartay waaweyn ay labada dhinacba soo wada ciyaareen laakiin eh, hadda ay baneeyeen la liiga aysan joogin sida ramos iyo benzema iyo bel iyo messi iyo ninka la yidhaahdo ronaldo iyo sidoo kale lu suarez iyo ciyaartay waaweyn laakiin eh, mar weliba elclasico waa elclasico eh, realna waa real barcelona waa barcelona runtii waxaan rajeynaa caawa eh, inkastoo ciyaartooy fara badan ay naga maqan yahin anaga hadaan nahay tiamka reer barcelona oo weeriyaankii kooxda ay ku tashanaysay roberto landoska oo shaki ku jiro sidoo kale nimanka qadka dhexe dijon iyo batri shaki weyn oo ku jiro waxaan rajaynaynaa ciyaartooyda ay ka gudogaan iyo ninka la yidhaahdo eh, faran loo baysiyo ah, inay caawacdara dhigi doonaan galabtay realna ay meel saari doonaan inkastoo real ay ciyaartay aad iyo aad u khatar badan wadato sida ninka la yidhaahdo belligam iyo venicius junior marka waxaan rajaynayaa inay barcelona ee eh, eh, ku badi doonto laba gool iyo gool ee maanta oo real lagu ciqaabi doono garoonkeeda sidoo kale chelsea aaday uga taalay kulamadii ugu dambeeyey inkastoo kulankii ee arsenal ay la ciyaaraysay oo la lahaa waa la garaaci doonaa chelsea oo waa lagu baashaali doonaa runtii aysan noqonin kubada ay soo bandhigeen fiican oo inkastoo aan ka xumaynay bareesyahii markii ugu dambeeyey chelsea si loo galay oo qaladaadka ugu badanna uu lahay goolhayaa chelsea roberto sanchez marka waxaan rajeyna galabta iyaguna sidoo kale inay badi doonaan marka dhammaan eh, bahda eh, kulmiyan waxaa leeyahay door wanaagsan aad iyo aad saaxib waa kaga mahad celinaya sida quruxda ba barnamijka ay kaga qayb qaatay saaxibada kaleeto ayaynu fursa sii doonaa barnamijka ka qayb qaadanaya aad iyo aad waa ka eh, soo dhow bal waa ka barnaamijka waa la socdaa bal ka waran kulanka el clasico aad iyo aad insha allah inaan saddex iyo warka dabadano aad iyo aad yaa badan inaas leedahay real madrid aad iyo aad bal ka waran awoodda barcelona barcelona mama waa bitin xilli ciyaareedkan bitin haatee laakiin tuug ah ka mudan sida badri john lewandiskin bada waa shaki ayaa la gelinaya laakiin waxaa laleeyahay waa ciyaari karaya yahay waayahay saac baa kaga mahad celinaya sida quruxda barnaamijka ka qayb qaadatay saaxiibada kaleeto aynu eegeynahay barnaamijkana ka qayb qaadanaya aad i aad soo dhaw dhegeyste waayahay aad i aad soo dhaw magacay deegaanka aad i aad soo dhaw aad mahadsan tahay magayga waa caamir axsud adawasaan Eh, aad iyo aad bal ka waran kula elclassico ee caawa la ciyaari doono wallaahi ni marka la qiimeeyo kulanka elclassico sababtoo ah sanadgeeda waaye inkastoaan ogeyn eh, kulamada u dambeeyey eh, ciyaartoyda dheli jirta hadda badanaa ma joogaan sababtoo ah real madrid waxaa leeyahay karim benzima in muddaa kadib lama haayo inkastoo wada ognahay real madrid xaalada ay hadda ay ku sugan tahay in naadiga ee banaanka taalo sababtoo ah real madrid iyo barcelona isku mashquulsan yihiin jarona meesha ku haysato aad iyo aad aad waa la isku dhigan yahay waa la isku dhegan sababta sababtaa kudhaan waxaa ma magaranaysaa real madrid marka loo fiirsho benzin markuu ku tagay waad aragtay weerarka chelsea deeshow vinicius junior iyo intuu dardaabac kasii gaaray waata waatan ogeyn jogbrigham inuu naasi wax badan u qabtay marka waxaa dhihi karaa barcelona iyadana xaalad wanaagsan ku jirto shaafi inkastoo oo sanadkan oo aada u wacan yahay sababtoo ah ciyaartooyda qaarna ay kamaqayin aan dhihi karno weeryahanad ugu fiicnaa laga qaatay sababtoo islan ah dambila laga qaatay inkastoo aan dhihi karno ciyaartooy kaloo yaro haysta laakiin waxaa aaminsanahay in galabta ciyaar weyn ay ka dhici doonto kamnu sababta u dhaan waxaa waaye tinisis iyo aruuqu ciyaarta dhex mari doonto inkastoo labanaadi inta la aadinba labadaasna ciyaar ay dhex mari doonto aaminsanahay inkastoo ganseel aaminsanahay in weeryaanada lagu dara qabaa sababtoo ah waxaa ku dhahaa waata waxaan xasuusanaa birmlig waxaa ka dhigi jiray inkastoo markuu marka waxaan qabaa bris in galab saddex lagu tumi doono markaan soo jeesto dhaadig jalsi iyo baafoodne jelsina xaalada ku jirtaa kabarayna kullin ku dambeeyey s aadi u fiicnaatay sababtoo a ah arsenaal macquul aan ahayn arsenaale barbare la gelay ama way dile ama way dilaysa lase ee barajo la gashay inkastoo laba goliida horumartay marka waxaan qabaa chelsea soo laabashadeeda aada wanaagsan inkastoo bacteriya ay ka baxday sababtoo ah waxaan ogeyn bugetino eh, xaaladun adig eh, tutaland kuway jiray inay tahay afar sax nin kasta hadda saas kusoo laabta misana jelse muxaadarada meesha kasii wadi doontaa naadiga arsenal waxawaaye inkastoo bid inay tahay shifland ubaxeyso afar yaal waa hagaag dhegeystayaal waa kaa waa kaga mahad celinaya wiilka sida quruxda badan barnaamijka oo kaga qayb qaatay saxibada kaleeto inu eegayna oo barnaamijka ka qayb qaadanaya waa kaa system. The Red One, Shawty. weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho haddii aynu eegnana markan dhegeystayaal ciyaaraha horyaalka premier league aynu ku bilaabeynaa sidoo kaleet waxaynu falqeyn doonaa kulanka ugu xiisaha badan jira el classico balse horyaalka wadanka ingiriiska haddii aynu eegno chelsea waxay ciyaari doontaa Eh, labada duhurnimo qadar soddon daqiiqaah bareenford ayay kusoo dhaweyn doontaa garoonkooda stafford bridge chelsea kulankii ugu dambeeyey ama kulamadii ugu dambeeyey saddexdii kulan ugu dambeysay laba ka mid ah badiyeen horyaalka premier leaga hal kulankii ugu dambeeyeyna barbandhac ay galeen eh, halka brentford markaynu eegno xilli ciyaareedkan aad iday ugu jaban tahay markaynu eegno eh, marka chelsea waxa weeyaan waayadanba wadada guulaha ay kusoo laabteen bal markaynu eegno cabdicasiis eh, saciid eh, kulanka chelsea ay bilaabeena chelsea stafford bridge ayay kusoo dhaweyn doontaa koox kubadda cagta breford waana kulan london derby ah bal ka waran kulankaasi argentin maxaa laga filan karaya waa maasantahay cabdirshiido runtii kulamo xiisa badan ajira maanta horyaalka english premier league kulanka ugu horeeya waa kulanka soo geli doona xilliga markaa duuradii ah sideed iyo qadar soddon daqiiqa xilliga geeska africa sidaasoo kale u k xilliga qaadada langetime ay u yaqaanaan marka bramford waxay markaa usoo martin doontaa kooxda blue garoonka stafford bridge lagu ciyaari doonaa bojotino wuu niyad fiican yahay marka laga shirkiisa jaraa-id kolley waxay u baahan yihin kooxda jalsi inay sii socdaan oo markaa dib ugu soo noqdaan dhabaha guusha iyagoo markaa saddexda kun ugu dambeysaa sheegtay laba kunan adkaaday kunan ayay sidoo kale arsenaalna kubad fiican soo bandhiga laakiin dee barbare ay arsenaal ka heshay hal dhibina ka qaatay garoonkii staffon bridge kulanka marka waa kulan kaloo muhiim u ah markaa geed socodka eh, markaa uu doonayo inuu dib ugu soo dhiso kooxda chelsea oo markaa xilciyaareedka hore aad kaga wareersaneed xilciyaareedkana aan si wanaagsan ku bilaaban marka si guud haddaan egno branford markaa oo iya naftirkeeda ka jabantaha sanadkan la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee chelsea inkastoo branford ay kooxaha ku dhegto marka la eego kooxaha waaweyn sanadka hore bandhigeed aada u fiicnaa laakiin sanadkan iyo naftirkeeda waxay ku bilaabatay habacsanaan iyo sidoo kale natiijo fiican ma wadato haddana saasay taa wuxuu iska football wax kastaa dhici kara kooxda chelsea waxay u baahan tahay laftirkeeda si ay bal usoo gaarto eh, top half eh, horyaalka ingiriiska oo mm. kaalmaha ugu yaraan sagaalaha sideedaad han tobanaad ku jirtaa ah crystal balas kusoo dhaweed isku dhibcahan waa la garaacay marka tottenham xale ka adkaatay marka chelsea waxay u baahan si ay bal usoo dhaqaaqdo inay saddex dhibcood kaleo muhiima hesho maadaama bandhiga kooxda ee xilciyaareedkan bilowgiisa uusan ahayn mid markaa wanaagsan laakiin hadda waxaa moodaa chelsea inuu ka muuqdo cadowshiid isfaham xidigaha qaar dhaawac kasoo noqdeen captain riis james wou soo noqday inkastoo bugentin uu sheegay inuusan markaa diyaar u hayn inuu kusoo bilowdo kulankan balse kursiga keedka uu soo geli karo uu bedel ku imaan karo marka si guud haddaan eegno chelsea eh, xidigahooda isfahan ka muuqda weli laakiin chelsea waxaa laleeyahy waxay caqabad ka haystaa dhanka dhamaystirka inkastoo kormada u dambeeyey toban gool goolo ku dhow ay dhaliyeen saddexda kulna u dambeeyey laakiin haddana waxaa laleeyahay chelsea waxay u baahan tahay dee suuqa january inay raadis cabdirshiidow xidig weeraryahana markaan usoo noqono ciyaarta chelsea eh, branford marka la eego shantii kulana u dambeysay waxaan rajeynaa laba kulan inay chelsea badisay laba kulanna markaa ay kooxda branford badisay kulan ay barbaro eh, galeen marka sida muuqata branford rikoorkeeda waa fiican yahay shantii kulan ee lasoo dhaafay eh, waxaad moodaa markaa inay galabta qalqal gelin karto ama duuradii kulanka ay la ciyaaraysa kooxda kubadda cagta ee chelsea bojotina de laga rabaa inuu la tactical ay kooxda ku guuleysan karto iyo information de macquul inuu kusoo galo weerar ah. si kooxda sidaa dhibcooda muhiim u qaadato ugana soo dhawaato marka makaalmaha sideedaad iyo meelaha ay usoo gasho cabdishid aad y aad Eh, markaynu eegno kooxda kubadda cagta chelsia ee eh, weli xidigihii muhiimkaha ah ay ka dhaawacan yihiin sida ciyaaryaanka inkunku oo tababar waxa uu shaaca ka qaaday in laakiin inkunku rajeynayo in markaa dabcan eh, bishan bilaaban doonta nofembar markaa uu imaan doona madhamaadkeedaaad aad marka benjilwal iyo weliba ciyaaryaanka wesley fana iyo broji lavi ayaa ka maqan markaynu eegno chelsia dhanka dhamaystirka sida aa sheegtayba dabcan ciyaaryaanka lagu magacaabo nicholas jackson xaaladiisii ma wanaagsano lakiin waxaa laleeyahay col balmer iyo mudrigii iyo weliba starlin saddexdaas ciyaaryahaan waa saddex ciyaaryahaan kulankii ugu dambeeyey bandho qurux badan ee soo bandhigay bal kulanka ka waran mas leedahay col ayaa lagu soo bilaabi doonaa qaybta sagaalaad eh, cabdulshiid waa maadsan tahay tababaruhu inta badan de marba shuruxu isticmaalaa kulanka haatan arsenal loogama baran informationka uu kusoo galay waa cusbaa oo inta badan anaga waxaan arki jirnay inuu kusoo bilaabo jackson ama broya markii diyaara marka laakiin waxaan ka baranay kulankai arsenal inuu bedelay informationkii uu markaa soo geliyey starlin ko obama iyo sidoo kale mukhaylo musrig sida muuqata marka eh, marka cabdilshiid waxaa laga yaabaa inuu shaxdii hore kusoo celiyo kulanka arsenal inuu isbedel la yimaado toobarahan waa suuragal eh, sida muuqata jackson cabdilshiid eh, sida laga filayo ma noqon waxaa la filaya inuu noqon doono ama uu dhamaystiri doono baahiyaha chelsea ee dhanka weerarka ee dhamaystirka finishinka xidigan waxaa leeyahay xirfad waa uu leeyahay gembiskiisa iyo xoogsigiisa iyo raacshadiisa waa fiican yihiin laakiin sida muuqata weli ma ahan brober dhamaystir number nine saxa ma aha eh, nico jackson maadaama la arkay kulanka haatan arsenal uu ciyaarta bedel kusoo galay fursad dahabiya oo starlin uu siiyey borteria intuu kula tegay uu lugta u geliyay isagoo weeryaryahana noobaal dhamaystirna laga rabi xitaa uuna baasin uuna shoodin marka sida muuqata jackson waxaa laleeyahay weli wuxuu baahan yahay inkastoo uu da'yar yahay haddana ma dhamaystiri kara leeyahay baahiyaha chelsea ee dhanka weerarka sida muuqata saa sheegtay borgentino eh, wuxuu sheegay in christopher inkungu uu dhow yahay hmm. inkastoo laga yaabo inuu soo noqdo maybe uu dhahay keliya laakiin waxaa laga yaabaa inaleeyahay inuu soo noqdo after international break ama qaramada marka laga soo noqdo shan laatanka november kulanka newcastle inuu diyar u noqdaa suuragala eh, marka cadushid haddaan egno wili chelsea weerarkeed waxay u baahan yihiin fursad inay helaan sidoo kalena eh, markaa dhamaystirkooda eh, marka la gaaro boxka saddexaad ama third finishinka wax loo yaqaano inuu noqdo mid markaa dhamaystir fiican leh marka waxaa laga yaabaa shaxdi arsenal inuu kusoo galo oo sterlin palmer iyo kusoo bilaabo oo palmer nine ama geeshada dhelsiiyo cunuga xirfad fiican uu leeyahay eh, da-yar waaye kooxda dhawaangal ku ah laakiin haddana waa uu soo jiitay indhaha bujentino iyo taageerayaasha kooxda chelsea caawintiisa marka la eego iyo kubadiisa iyo sbiritku uu ciyaaray marka waa laga yaabaa jackson inuu kursi kaad kasoo bilaado inuu kusoo bilaabo waa suuragalo hore oo hore usoo geli jiray kulmadii hore oo banley-na waa cabdirashiid waa laga yaabaa laakiin mar waliba chelsea weli waxaa laleeyahay e, indhaha lagu hayaa dhanka dhamaystirkooda waa u liitaa january marka u baahan doonaan inay suuqa galaan si u helaan e, xidig weerar oo dhamaystira ama haddii unkunku markuu soo noqd ku filnaadana kole waxay ka fikri doonaan winger inay helaan iyo garab aad aad waa yahay e, waxaanu eegeynaa kulanka ugu xiisaha badan jira maanta waa el clasico kooxda kubadda cagta barcelona ayaa soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta real madrid waa kulanka ugu weyn dunida markaynu eegno kooxda kubadda cagta barsha iyo weliba kooxda kubada cagta real madrid kulankan waa kulan xiiso badan inkastoo kooxda kubada cagta eh, barcelona ciyaaryahaan muhiim ay ka dhaawacayeen laakiin waxaa farxad u ah in ciyaaryahaanada sida roberto lwanduiski iyo weliba ninka lagu magacaabo bedri ay tababarka ay soo qaadanayaan oo laleeyahy kulanka oo lagu soo bilaabi karaya oo taageerayaashu aadaed u faraxsan yihiin laakiin tubadkatwa iyo militao ayaa ka dhaawacnaan doona kooxda kubadda cagta marangeyska real madrid waxa weeyaan iyo baasha waa kulan xiiso badan markaynu eegno laakiin waxaa leey markii ugu horeysa taariikhda kooxda kubadda cagta real madrid lambar sagaal la sidoo kaleeta kooxda kubadda cagta barcelona lambarka tobanaad la ay ciyaarayaan labada kooxoodba markii la eego misi ayaa lambarka tobanaad u xiran jiray ciyaaryahanadii waaweyneed halka lambarka sagaalaad karim benzema ugu dambeeyay laakiin xil ciyaareedkan bilaa lambar sagaal la-aan yihiin bal waran kulanka barcelona ma ka adkaan kartaa koox kubadda cagta madrid maadaama barsha sanadkan markaynu eegno iyaguna aad iyo aad u badan yihiin sidoo kale madrid juudi bilicam ayaa laga yaaban yahay xil ciyaareedkan waxa weyaan waa ninka ugu goolasha badan dhammaan horyaalka sbain waa mahadsanta cabdirashiid runtii kulan weynaa jira oo xiise iyo xamaasad leh marka la eego kubadda cagtana la eego ama uu kamid yahay kulamada ugu waaweyn kooxaha heerka qaarada yurub marka la eego el classico barcelona iyo real madrid wada ciyaari doona saa sheegtay barcelona xidigo badana ka maqan oo kale real xidiga dhaawaca ka ayana laakiin qiil ma noqon doonto de labada kooxood waxay ciyaari doonaan kulan muhiima oo markaa loogu tartami doono loolanka loogu jiro horyaalka la laliyaha dalka isbaanishka marka markaan eegno waa saa sheegtay taariikho badanaa markaa kulankan uu leeyahay sidaas oo kalena xidigo badan oo kulankan xiise u yeeli jiray ayaan haatan gebi ahaanba ka ciyaarin qaaradda yurub oo ay ka mid yihiin christiano ronaldo iyo sidoo kale leonel misi oo ahaa labadii xidig ee indhaha caalamku ay soo qaban jireen ama shaashadaha caalamka qabsan jiray kulamada la ciyaaray el classico bandhigooda uu ahaa cajaa taariikh ahaan iyo tartankooda iyo loolankooda u ahaa laban adag sidaasoo kale real madrid iyo barcelonana waa kooxaha ku xifaartama horyaalka laliigaha ee dalkaasi isbaanishka iyo si guudba qaarad yurub marka la marka kulankan waa kulan muhiim ah waxaa lagu tartami doonaa kulley hogaanka horyaalka oo kooxda badisada sida muuqata fursada heli doontaa inkastoo kooxda grona cadowshii laftirkooda kooxda lagu magacaabo grona iyadana markaa hogaanka markaa ay heeso sida muuqata mm. Eh, fursadna ay u heli karta xitaa haddii iyaduna badiso ama labadan koox ay waaweyn ay baraaja galaan in laftirkeeda hogaanka horyaalka siiyaan karta cabdirashiid marka real waxay u baahan doontaa inay guul gaarto iyana si ay ugu soo dhawaato kooxda girona barcelona iyana sidaasoo kale siday loolanka horyaalka usoo gasho oo ay markaa first u noqoto iyana way dheeli doontaa kubad adag Eh, si guud markaan eegno juli billingham waa ku cusub yahay la laliigaha isbaanishka haddana warbaahinta waa u qabsaday dalkaasi sbain eh, si guudna bandhigiisa cabdirashiid xidigan waa bandhig aada u fiican suu kusoo bandhigay markaa asigoo dhawaangal ku ah kooxda real madrid wuxuu xataa dhaafay rekoorka marka la eeg real madrid markii uu ku cusbaa cristiano ronaldo markii uu yimid goolasha uu dhaliyay iyo uu ciyaaray marka la eego judi bilahan xataa waa uu dhaafay waxdig ugu goolasha bansaa sheegtay sidaas oo kalena waa marka ugu horreysa laleeyahy taarikh uu ciyaaraya kulanka alclassic maadaama dhawaangalba uu ku yahay real madrid marka si guud haddaan ciyaartan waa ciyaar adag ee cadurshiid runtii waxay soo geli doontaa saa rajeynayo galabtii markaa ko iyo iyo rubi xilliga geeska africa waan ka wada sugi doonaa dhamaanteen isha ayaana lagu wada hayaa natiijada kasoo bixi karta laakiin real madrid iyo barcelona waa laba koox aada u xifaartama taariikh ule horyaalka laliigaha isbaanishka sidoo kalena haatanba sanadkan ku loolamaya bandhigooda labadooda bandhigooda uu fiican yahay marka la eego natiijooyinka haystaan kulamada u dambeysay laakiin haddana gaabka jira waa in dhaawacyo iyo heestaan haba ugu badnaato kooxda kubadda cagta ee barcelona waayahay cabdicasiis waa uu mahadsan yahay oo si gaar ay ah la falaqeynaya kulmada ugu eh, xisaab badan jira sida kulanka alclassico waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiyaintan ayaa kusoo gabagabaynanaa barnaamijka barnaamijkiisa xigaan orkula